bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وصaxbih وslm aجmaعin ama bعdu waxaan soo haynay kitaabkii riyaad الصاalixiin min kalaami sayidi الmursaliin lilimaam الnawowiyi raximah اllahu taعaalى qala اlimaamu الnawowiyu raximah اllah baabu wujubi طaacati wulaati اlأmri fi gayri macصiyة wa taxriimi طaacatihim fi اlmacصiyة baabu wujuubi taacati wulaati اlamri amarka dadka maamulo madaxda daacadooda ama adeecitaankooda ka dambeyntooda waajibnimadeedii ayuu u baabyahay caddaynteeda fii gayri macsiyatin lagu adeeco macsi waxaan ahayn in lagu adeeco wa taxriimi daacatihim daacadooda xaaraantinimadeeda caddaynteediibuu u baab fi lmacsiyati macsida markaa lagu e, lagu lagu adeeco yacni in macsi lagu adeeco xaaraantinimadeeda in la cadeyno taas ayay u baab tahay baabkan marka baababkii hore calaaqa la leeyahay baabkii hore wuxuu kusoo sheegay baabu lwaali alcaadili waaliga caadilka ah buu sheegay ninka madaxda ee cadliga ku sifaysan fadligiisii ayuu kasoo sheekeeyey haddana raciyadiiba usoo galay iyo shacabkii siday iyagu u dhaqmi lahaayeen ama ay samayn lahaayeen awalan waxaa yacni mudan in la ogaado weliyul amarka weliyul amriga ama ninka madaxda muslimiinta u noqonayo imaamka guud sharcan yacni islaamnimada habka yacni ay ku sugnaan karto imaaradiisa ama imaamnimadiisu waxaa weeyaan waa laba dariiq oo sharci ah iyo hal dariiq oo xaaraam ah laakiin hadday wax ugu sugnaadaan la raacayo markaas fidnada iyo dhibka iyadoo la iska ilaalinayo dariiqada koowaad waxa ay tahay haddii dadka ahlulxalli waalcaqdiga ay doortaan ahlulxalli waalcaqdina waxaa la yidhaahdaa dadka u saaxiibka ah cilmiga dadka cilmiga u saaxiibka ah oo culimada ah oo dadka maslaxadooda garo karo iyo dadka odayaalka curafada la yidhaahday qabaailka ay ka dambeeyaan oo hadalkooda la maqlo oo leh awoodda yacni e, e, awoodda qabaailka haysta iyaga <clears throat> marka haddii labadaas qoloo wada jiro alcurafaa waalculamaa oo wada jiro ahlulxalli waalcaqdi ayaa la yidhaahda oo dadka furo arrimaha muslimiinta xirana kuwana cilmigii iyo diintii iyo shareecadii arrintooda ku furan kuna xiraan kuwana waxa weeyaan ayagu e, dadkii xagga yacni daacada iyo maamulkaas kale iyo eh, dadka idaareyntooda ayay ku eh, waxay ku yihiin ay arrintooda ku furaan kuna xiraan alcurafaa waalculamaa curafadana xadiid baa axaadiid baa kusoo aroortay xadiid abu daawuud warinayo imaamu lbukhaarina kitaab alaxkaam waaba u baadaystayba curafo waa un odayaalka qabaailka ilka waay oo wax laga maqlo oo yacni eh, saldada ay gacanta ugu jirto oo qabiilka yani marka markay intay isu tagaan ay madax doortaan waxaa weeyaan taasi qofkaa madaxtinimadiisa ansaxaysaa ko dariiqadaas waa sharci waana dariiqada abubakar lagu doortay radia allahu canhu dariiqada labaad oo waana dariiqadii cuhmaan lagu doortay radia allahu canhu isagana oo lix nin ayuu cumar wuxuu yihi lixdaa nin nin ha laga soo doorto ha laga soo bixiyo cuhmaan ayaa la doortay oo laga soo bixiyey cuhmaan ayaa laga soo bixiyey oo la doortay ayb cuhmaan ayaa marka laga soo saaray dariiqada labaad ee sharciga waxaa weeyaan in istikhlaaf uu dhaco amiirkii hore ayaa markuu dhimanaayo amiir kale ayuu talada u dhiibayaa oo uu xilkii ku wareejinaya waa sida cumar uu ku yimid waa abubakar ayaa ku wareejiyey xilkii muslimiinta weliba markii la yidhi see leedahay ilaahay subxaanahu watacaala berri haddii uu ku weydiiyo cumar miyaa dadkii u dhiibtay markaasu wuxuu yihi ilaahay waxaan ku dhihi lahaa waa diyaarsaday yii aniga sida marwasi uu werinaya maxaa yeele haddoo alla iweydiiyo waxaan dhahayaa ilaahu kii ugu cilmiga badnaa ugu fadliga badnaa oo ugu diinta fiicnaa baan uga soo tegay marka taa istikhlaafkuna wax jira waa isaguna labadaa dariiqo waa laba dariiqo oo ninkii ku yimaado sharci ay tahay madaxtinimadiisa dariiqo saddexaad waxaa weeyaan inqilaabka xukunkii muslimiinta ayuu xoog ayuu ku qabsaday waa boobay bilxadiidi wannaar waxa ay dhahan nacam ayuu ku boobay haddii marka ay madaxtinimadii gacantiisi soo gasho jidadkii uu ammaan ka dhigo shacabkii yacni uu madl ninka laga gardaran yahay oo kale iyo daalimka uu kala qabo karo yacni hadday awoodda gacantiisa soo gashay ku jirto waa layska raacaya inkastoo ay xaaraan tahay maxaa yeele talada ummadda in la boobo lama ogola qofka ayaa gabadhiisa lagama boobi karo maxaa umaleynaya talo umadeedoo dhan lama boobi kara nacam laakiin hadduu ku yimaado noocaas labaa la fiirina in ninkan lala dagaalo oo muslimiintu dhib iyo shiddo un ay ku jiraan in layskaga daayo markaas eh, wixii macruufana lagu adeeco haddiiba uu yani gacanta wixii ku haysto oo awood uu leeyahay yani awood fulineed hadduu leeyahay dariiqadaas ayagu dad badan baa ku yimid waana dariiqo aan sharci eh, sharcigu uunan banaynin laakiin hadday ku yimaadaan taqallub ayaa la yidhaha waa waa waxaa weeyaan waa in la raacaa ninkaas saddexdaa dariiqo weeyaan marka waxaan saddexdaa dariiqo ahayn wax ku imaadaa madax madaxtinimadooda maba sugnaan karaan ayb ama imaa waxaa weeyaan awood haddaynan gacantiisa ugu jirin amase isticmaar baaba meesha keenayba nacan isticmaar baa waddanka u tashado oo keensaday meesha isaga marka waraaqaha unbaa laga saxeexdaa keliya kuwaasoo kale waa dhici jireen kuwa noocaasoo kale kalea wax ictibaaro ay lahaayeenna ma jiri jirin marka taasoo kale waxaa lagu tirinaa waddankaas inuu ixtilaal ku jiro oo taxta yacni gumaysi inuu ku jiro ama ixtilaal weliyul amarka marka aan ka hadlayno horta waa kaas ogaada hadha waxyaaba badan baa laysku warwareejinaya laysku qasqasaan qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha wa atiicu rasuul arrimahaana yacni ibnu xajar kitaabu lfitan sharaxiisa ayuu aada ugaga hadlay haddaad daalacatay kitaabu lfitan waad arkaysaa umuurahan aan sheegayna yani qaala allahu tacaala alla waxau yihi yaa ayuha aladiina aamanuu yaa ayuha hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyo aiicu llaha ilaahay aeeca wa atiicu rasuula rasuulka adeeca oo ka dambeeya ayagu daacadooda waa mutlaq alle ee rasuulka ilaahay adeeca si kasta ilaahay u adeec wa aiicu rasuula rasuulka adeeca iyadana yani waa mutlaq wax ay ku qeyd iyo wax noocaas kuma xirna maxaa yeele khayr unbay ku farayaan alle i rasuul wa ulil amri minkum wa ulil amrina adeeca amarka kuwa u saaxiibka oo minkum idinka idinka mida ah, dadka madaxda ah adeeca oo yeela wa ulil amri minkum laba tafsiir ayaa salafka laga soo naqliyey oo ku jirta aayadda dadka amarka u saaxiibka ah waxaa weeyaan ama waa dadka madaxda ah oo talada gacanta ku haaya muslimiinta ama waxaa kaloo lagu macneeyaa amarka diinta dadka gacanta oo ugu jiro waa dadka ahlu cilmiga ah oo marka macnuhu wuxuu noqonaya culummadana ka dambeeya dadka madaxdaana ka dambeeya laakiin ayaga waa atiicuu ulil amri lama dhihin daacadooda mudlaq ma aha waxay ku qeydan tahay hadday ilaahay iyo rasuulka adeecaan waa la adeeca hadday adeeci waayaanna waa laga tegaa ayagu daacadooda waxay ku xiran tahay wixii alla iyo rasuul ay ku adeecaan baa lagu adeecaya wixii kalena maya laga yeeli maayo maxaa yale aayadda ka dambeyso ilahay wuxuu ku yidhi fain tanaazactum fii shayin farudduuhu ila allahi warasuuli in kuntum tu'minuuna billah raddigaas oo wixii dadku ay isku khilaafaan alle rasuul in loo celiyana ahlu cilmiga iska leh nacam ilaa nin caami a ah ma u celi karo alle rasuul mas'ale nacam o sida qurdubi uu leeyahay wacan ibni cumar radi allahu canhuma can nabiy sal allahu alayh wali wasalam qaal nabigu waxa uu yihi cala almari lmuslimi cala almari qofkii korki dushiisa waxa ah almuslimi qofkii day almuslimi muslimka ahaa assamcu baa dushiisa ah oo laga rabaa maqal iyo wadaacatu iyo daaca fii ma axaba wixii uu jeclaysto iyo wakariha waxau nacba qofka muslimka waxaa lagu leeyahay daaco iyo ka dambeyn wixii isaga ou jecel yahay iyo waxau nacayo lamadaba na xataa haddaa nacayso ay dhibka ugu tahay daaco unbaa lagaa rabaa adig khilaaf iyo lama rabo ilaa an yumara ilaa an yu'mara in la amro mooyaane bimacsiyatin macsi in la amro mooyaane faidaa umira bimacsiyatin macsi haddii la amro falaa samca maqal ma jiro walaa daacata daacana ma jirto daacayo maqal markaas ma male hadday culumo ku faraan yani culimada dhammaantood ma ku faraayan baatil laakiin hadday nin caalima uu ku faro ama nin amiira uu ku faro wax macsi ah ha yeelin taas ha maqlin daacadaas male asaga laakiin wixii aan macsi ahayn in lagu adeeco ayaa leeda ayaa lagaa rabaa waajibna calaykum marka waxay tusaysa inay waajib tahay haddii marka dadka muslimiinta madax ay leeyihiin madaxaasna ay muslimiin yihiin waxaa waajib ah in la adeeco ama necbaho ama jeclaho adiga hawl kuu taalo waa taas <clears throat> muttafaqun calayhi wa qaal kunaa nubaayicu rasuul allahi sala allahu alayh waalihi wasalama kunaa waxaanu ahayn buu yihi xadiidka isla ibni cumar baa watee kunaa waxaanu ahayn buu yihi nubaayicu inaan la baayactamayno rasuul rasuulallahi rasuulka sala allahu alayh waali wasalam cala asamci maqal ayaanu kula mubaayicoonaynay wa daacati iyo daaco nabiga calayhi salaatu wasalaam baa waxaan beeco kula geli jirnay inaan maqalno oon adeecno dee nabiga daacadiisa waa mutlaq ile macsimaba ku faraayo waa la ogyahay isage sala allahu alayh waalihi wasalam laakiin keyrkiis hadduu macsi ku fara maya waxbaa ku kala xirxiran yaquulu lanaa wuxuuna dhahayay nabiga sala allahu alayh waali wasalama fima istadactum intaad awoodaan ile adiga daacadan lagugu kalifay ma wada awoodi kartid kulligeed bani aadam baa iska tahay dacfi baa kugu jiro laakiin inta awoodaada ay tahay inaad daacada ku dadaasha markaa nebigu rifqigiisa iyo soo ugu dhimri jira asxaabtiisa iyo sida uu diinta yani u fahmsii jiraad ka garanaysaan muttafaqun calayhi wacanhu qaal samictu rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulkaan maqlay yaquul isagoo leh man khalaca yadan min daaca man khalaca qofkii siibo yadan gacan min daacatin daaca xaggeed ka siibo nacam yacni daacadii iyo ka dambayntii dadkii madaxda ay lahaayeen ninkii ka baxo oo markaa jabhadeeyo hawlahaas galo laqiya allaha allow la kulmayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha walaa xujata lahu isaga wax xujo a aan lahayn waman maata qofkii dhinto walxaal laysa fii cunuqihi iyadoo luquntiisu aynan ahayn baycatun bayco aynan ahayn maata wow dhinta qofkaasi miitatan habdhimasho jaahiliyatan jaahiliya loo nisbeeyey hab dhimasho jaahiliya buu ninkaa u dhintay maxaa yeelay lababa waa ku jirtaayo jaahiliyadu ma aqoonin kala dambeynta waxaa la yidhaahdo waxayna kamid ahayd waxyaabihii nebigu uu ku khilaafay jaahiliyada oo ayagu waxay u arkayeen inay kala dambeeyaan inay tahay daciifnimo iyo liidnaan oo qofku wuxuu dhihi jiray nin anig ah, ila mid a oo ilfacasee uga dambeyna oo amar ii siinaan waxba kama foga wax soomaalida yani hadda ay tahay soomaalida kama foga taas walidaalika nebigu markuu yimid wuxuu baray maamulkau baray rasuulka alayh isalaatu wasalaam ilaa uu gaarsiiyey saddex markay safraayaan hal nin amiirka ka dhigtaan si uu talada ugu gooyo oo khilaaf iyo buuq iyo yacni maamul la-aan aynan u dhicin annaguna labaatamiyo sanaan maraynaa maamul la-aan bacdi naas waxaa laga yaaba inay u arkaan wax fiican banaan marka waxaa weyaan haddii laga yaabo yacni maamullo xun dhibaatadooda la arkay oo noocan maa yacni dhibkoodii laga baxay qeyb laakiin dhibka kale soo ziyaadaa ka badan nacam oo maamul la-aantu ay keenayso marka nabiga caleyhi isalaatu wasalaam waa uu masaa-isha uu ku khilaafay kamid ah sheekh maxamed ibn cabdilwahaab raximahu llahna kitaabkiisa masaa'il اljaahiliya alatii khaalafa fiiha rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam ahla aljaahiliya ayuu ku sheegay waxaa kaloo iyadan marka hab dhimasho jaahiliya saas ugu dhintay jaahiliyadaan maamul lahaan jirin midda labaad baycadan la sheegayo ma ahan bayco oo kooxo fara badan la siinayo ma aha bacd annaas baa iyagu yani shiicadana axaadiidtan ma siday u fasirtaan dad yacni zamankan joogo iyaguna kooxaysiga iyo waxaas iska jecelna si kale u macnaystaan oo dadka kooxaysiga iyo jecel waxay leeyihin waatan intaa lagu sheegay laabudda inaad koox ku jirta waay marka nacam oo aada gacanta u dhiibatood bayco la gasho kaas ma ahan midka xadiidka uu ka warramayo sababtoo ah ninkan yacni kooxahan tirada badan macnihii iyo qasadkii maamulkayba kasoo horjeedaa sababtoo ah halkii magaalo markay toban koox ka dhisan tahay hal magaalo markay toban koox ay ka jirto dee dadkii muslimiinta ahaa saas muu nebigu ugu talagalay maamulku wuxuu ahaa in hal hal meel laga tala qaato ahaa toban meel hadday noqoto dhibkiibaaba wixii maamulka laga raadinayay cagsigiisaaba joogaba midda labaad waxa ay tahay safarka oo kale ma looga qiyaas qaada karo sababtoo ah safarku hal amiir hala samaysto iri nebiga boqol haddaan ku safrayno hal amiir ayaa la samaysana boqol haddaan nahay laakiin haddii la yiraahdo boqol markaan nahay tobankiiba amiir ha samaysato de anagii baa iskhilaafayna oo kala harayna soo maha taas iyada marka ma ah midda kale baycada ninka lala gelayo imaamka noqona waa nin nufuud iyo awood awoodla inuu yahay nacam nin magaaladii joogo oo dawla ay ka koreyso haddaad gacantaada u dhiibatood bayco la gasho oo isagiiba dhuudhuumanayo mararka qaarkood xarig ka cabsanayo oo carcararayo macnihii baycadii meesha <coughs> macnihii baycadii meeshii waa ku baaba-aysaa marka lama rabo kuwaasoo kale ibnu cumarna eh, radia allahu canhu xaaladda tafaruqa lagu jiro isaga iyo ilmihiisaba cidna bayco lama geli jirin ama siyaasiyan ha loo kala tagtagsanaado ama yacni haloo kala tagsanaado hab kale xaaladda eh, kala tagtagsanaanta muslimiinta ay haysato hal midkoodna bayco ma sii jirin waayahay taas iyado marka waa taas iyadan shiicadu ayagu macno kale ka wataan waxayba aaminsan yihiin labaiyo toban imaam cali laga soo bilaabo xasan xusein cali bn lxusein zayn alcaabidiin kadib yani maxamed bn cali albaqir abu jacfar albaqir jacfar saadiq muuse alkaadim ilaa iyo marka labaiyo tobanka imaam kow iyo toban imaam dawaaba jireenbo midka ugu dambeeya laakiin ay hadda sugayaan nin jira maba ahaba kun sano ka hor ayay waxay leeyihiin god ayuu galay nacam waa dhuuntay dadkuu ka dhuuntay muxuu dadka uga dhuuntay hadduuba imaam yahay imaam dad ka dhuumanaya imaam imaamku laba unbaa laga rabaa imaa cilmi inuu imaamku yahay oo dadkii uu diintii iyo fadwadii u hayo iyo imaa inuu yacni dadkii kala dhici karo oo awood yacni qado iyo suldo uu leeyahy labadii midna ma laha kooda ayaga wax jira marka ma waa macduum so ma garanin marka eh, aimadan imadan dambe imaamiye leeyihiinna waa dhici kartaa qaarkood cilmiga inay imaamiye ku ahaayeen laakiin suldo iyo madaxtinimo maba qabaninba waxaasoo kale marka ma ahan xadiidka in loo jiido ayb rawaahu muslim xadiidka muslim baa weriye <clears throat> waxaa laga qaadanaya marka xadiidka jabhadeynta lagu jabhadeeyo dowlad muslima yani ma in allaale inta ninka amiirkaa xadiisyada dambaan ku arki doonaa in allaale inta oo muslimba yahay in lagu jabhadeeyo ma banaana maxaa yeelay mafaasida ka ratibmaysaa ka badan xadiidiyada soo socdana waa ku arki doona inay xaaraam tahay marka arrimaha noocaas oo kale ah wafii riwaayatin lahu naam wafii riwaayatin lahu riwaaya usugnaatay muslim waman maata qofkii dhinto walxaal huwa isaga oo mufaariqun ku faaruqay ah liljamaacati jamaacada faaruqay oo ka tegey ninkii dhintay isagoo jamaacadii ka tegay jamaacadii muslimiinta loo jeedaa jamaacadii muslimiintii dowladdii iyo shacabkii wada jiro intuu ka baxay ayuu jabhad aaday <clears throat> fa inahu isagu yamuutu wuu dhimanayaa miitatan habdhimasho jaahiliyatan oo jaahiliye ah habdhimasho jaahili ah buu dhimanayaa qofka asaga bikasri lmiimi almiitatu bikasri lmiimi miimka oo la hoos dhigo weeyaan nacam marka xadiidkanna wuxuu ku daray qofku inuu yacni haddii uu habkaasoo kale ku dhinto isagoo aan yani inta ka dhexbaxay jamaacadii muslimiinta jamaacada marka waxaa loo jeedaa umaradii iyo shacabkii wada jooga sawaadka yani asawaad lacdam macaani kaloo badanna way leedahay oo shaatibi uu ku sheegay ictisaamka wacan anasin radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulku waxau yihi ismacuu maqla wa adiicuu adeeca wa in istucmila madaxa la idinkagaba dhigo calaykum idinka korkiina cabdun addoon addoonkaas oo xabashiyun xabashi ah nacam ayb kaana ra-sahu madaxiisu waaba isaga oo zabiibatun xabad zabiib oo kale ah madaxiisa yani kaana ra-sahu zabiibatun waxaa loo jeeda zabiibku waa madoow yahay waana iskusoo urursan yahay yani ka-ana waxaa laga hadlayaa tintiisu hadday doonto yacni sida yani zabiibka oo kaleba ha ahaato oo tin yacni adag oo isku urursanba ha ahaato bimacnaa waxaa loo jeedaa un nin ha ahaado addoon oo xabashi ah oo yacni tintiisu adag tahay oo aada yacni tusaalaha wax loo soo qaadanayo ma aha yacni in laleeyahay ninka xabashiga taqi ma noqon karo oo nin alla ka cabsana ma noqon karo oo la yasaayo ma aha macnuhu wax kale maana mujtamacii waagaas joogay ee quraysh inuu nin u taliyo noocaasoo kale ah waxay ahayd agtooda yani baciidka ahay ahayd markaasuu nebigu wuxuu baraa marka xataa hadday noqoto addoon noocaas oo kaleo muslima in yani la adeeco oo tafaraaruqa iyo ikhtilaafka iyo dhibka u ka ka badan yahay nacam ayb marka laleeyahay yani wainwain istucmila calaykum cabdun xabashiyun mid gaala ma aha nacam mid gaal ma aha nacam xaggaas dihniga yaanan tegin nebigu nin gaala madaxa idiin noqda ma dhahaya naam caleyhi salaatu wasalaam bal kuwaas ayagu waxaa weeyaan kuwa gaalada ah waa kuwa kacbada soo weerara weeraray hadda ka hor marka dambena nebigu ou tilmaamay inay ayaga jejebi doonaan kacbada naam khayr iyo karaamo male kuwaas waxa uu yihi marka ismacuu maqla wa adiicuu adeeca in istucmila calaykum korkiina ha laga yani caamil ama madax yeelaba cabdun adoon xabashiyun xabashi ah kaana ra-sahu madaxiisu a isaga oo zabiibatun zabiib oo kale ah nacam say u adag tahay isugu dhegdhegan tahay rawaahu lbukhaariyu wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal marka xadiidka laga qaadan maayo addoonku inuu madax noqdo ama ninka yacni xadiidkan malaga axaadiid kale waxaa jirto al a'imatu min quraysh nebiga uu yihi dadka madaxda ahi a'imada quraysh bay ka ahaanayaan buu yihi annaasu tabacun liquraysh dadku quraysh ayay tabac u yihiin buu yihi ninkooda mu'minka ah qurayshuu tabac u yahay ilaa nabiga alayh salatu salaam baa quraysh ka dhashee moogtahay nacam ninka eh, marka wuxuu yihi nabigu sal ll ly salam axaadiid eh, fara badanna uu ku tilmaamay ibnu xajarna uu kitaabka jamciyeyba sida uu ishaaray fatxiga uu ku ishaaray ladat lcaysh fi xadiidi aamati alaimatu min quraysh kitaab la dhaho ka qoray marka maaha in yani laleeyahay marka eh, walidaalika culummada marka khaliil ninka madaxda noqonayo ay tilmaamayeen qaar badan baa waxay ku daraan ahlu sunnada kownuhu qurashiyan haddiiba nin quraysha uu joogo cid kale inay ka hormarto ma aha nebiguna wuxuu yihi qadimuu qurayshan quraysh hormariin idinka ha ka hormarinin yii nebiga maslaxadeenna isagaa yaqaan marka in marka la yihaha ma ahan carab saas waayo iyo carabaa kana iyo carab waa naag iyo carab waa fulaan iyo waxaasoo kale aaday waa qalooc aada u daran maxaa yeele carabi diinka yani allah subxaanahu watacaala ayagoo u doortay inuu kamid noqdo nebigii ugu dambeeyey maa zaala yani carabtu yani nebigana dadkii raacay ee u gargaaray boqol kiiba sagaashan iyo sagaal carab ay ahaayeen dadkii nebiga garab istaagay u gargaaray diinta u hiiliyey asxaabu rasuulilah carabay u badnaayeen marka carabta in la nacsiiyo dadka ma ahan bal waxaa weeyaan carab carab nacaybku diin xumow diin xumow keenaan aktharka dadka carabta necabna diin waa ka fog yihiin qof allaale qofku inta ay thaqaafadiisu ay iyo aqoontiisu carab u dhowdahayna diinta waa ka fahmi ogyahay nacam nin allaale ninkay ka fog tahay oo thaqaafadiisu ay faranji tahayna waa ka yani diintu waa kwaa kaga fogaansha waa ka fogaansho badan yahay marka walidaalika carabta nacaybkooda wanaag kuma jiro sidaa marka in loo ogaado weeyaan ayb marka xadiidku marka xadiidkaasi kan iska hor imaan maayan kan waxay tahay addoonku waa dhici kartaa inuu xoog ku qabsado waxaa dhici karta nin addoona inuu xoog xukunkii ku qabsado oo qurayshta uu ka boobo see la yeela marka waa laiska adeeca hadduu muslim yahay xadiidkan macnahaasuu tilmaama marka wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulku waxau yihi alaykum calayka asamcu waaaaca calayka korkaaga waxa a ah ood laasimtaa asam nam calayka yani waxaa waajib adiga kugu ah asamcu iyo wataacatu maqal iyo daaco fii cusrika yani culayskaaga iyo wayusrika fudaydkaaga yani xaaladda aad fudayda aada fududahay xaaladda aada culus tahayba ayb yani xaaladda aada faqriga tahay iyo xaaladda aad wax haysato wamanshaika wamakrahika wamanshaika xaaladda yani aada nashaad leedahay oo firfircoon tahay iyo wamakrahika xaaladda aada yani ay kugu adag tahay xaaladu ay ku dhibayso nacaybkaaga yani waktigiisa yani markaad karaahaysanayso iyo markaad firfircoon tahay labadaba waxaa lagugu leeyahay inaad daaco la timaado iyo wa atharatin fi atharatin wa atharatin ay wa fii atharatin sadbursi dhexdiis caleyka adiga lagaa sadbursada xataa nacam waxaa lagaa rabaa inaad wax maqasho oo wax adeecdo walow adiga halagaa sadbursado athar athara waxaa la yihahdaa wixii dadku ay wada lahaayeen oo dad gooni a iska qaad qaadanaya soo ma garan athara taas waa sadbursi ayaa la yihahdaa marka wixii dadku ay lahaayeen oo kale ninka amiirka oo ku tasarufa keligiis baa ama reerkiisa unbaa qaadanayan oo cunayaan oo isticmaalayaan oo ku raaxaysanayaan maaha marka adig inaad dagaal u gasho waxaas raadinteeda marka naam oo aad tiraahdo waxaasay sameeyaan oo ree himilsaan waayo nimankan madaxda waxaasay yeeleen oo intaasay qaateen waa dagaalama haddaad dagaalamto waxaa helaysid ma laha nacam waxba ma helaysa marka aada dagaalanto waa reebe marka yani bani aadamku waxaa la ogyahay waxa isaga uu leeyahay in laga qaato ma jecla waa ka arrintaa waa ka xanaaqa laakiin dhibkaas hadda waa dhib adiga kuu gaar ah weeyaan ama dadka qaarkood u gaar ah laakiin dhibka guud ee dagaalka ka dhalanaya lala dagaalo isaga dadka o dhan buu taabanaya anaguna marka taas tafsiir uma baahnina waa iska aragnaa waxaan malaynayaa aada inaan yani ay noogu muuqato rawaahu muslim macnaa marka wax oo lagu baxo ama khuruuj dadka madaxda loogu sameeya ma aha waasad bursadeen ma aha nebigaaba sheegay sala allahu alayh ali wasalam wacan cabdillahi bni camrin radia allahu canhuma qaal kunaa maca rasuuli illahi sal ly salam nabiga magaciisaan ahay fii safarin safar dhexdiis <clears throat> fanazalnaa waxaa degnay manzilan baanu degnay makaanu deg meel la degaan degnay fa minaa annaga waxaa naga mid ahaa man baa naga mid ahaa yuslixu hagaajinayo khibaa'ahu teendhadiisa waxaa naga mid ah mid teendhadiisa hagaajisanayo teendhadiisa ama yacni aqalkiisa mid hagaajisanayaa naga mid aha anaga wa minaa waxaa naga mid ah man baa naga mid aha yantadilu gamuuntamaayo oo gamuun iyo yacni ridaayo yani wa minaa waxaa naga mid a man baa naga mid ahaa yantadilu yacni dad oo markaas shiish iyo yacni samaynayo oo gamuun ama leeb turtuuranayo wa minaa waxaa naga mid aha man baa naga mid ah kuwa axad huwa isaguba fii jasharihi yacni xoolihiisu meesha ay daaqayeen oo ay baryaayeen mid joogo yani xeradiisa oo kale aljashar waxaa weeyaan eh, dadka marka ay xoolahooda foofiyaan oo ay daaq u raadiyaan oo aynan soo hoynin meesha ay ku daajiyeen marka ay degaan oo xoolihii iyo yani ayagiiba ay la baryaan meeshaas marka nin xoolihiisa raaceyda iyo yacni foofinteeda ku maqan yaa naga mid ahaa id naadaa munaadi rasuulillaahi sala allahu alayh waali wasalam id naadaa waxaa dhawaaqay munaadi rasuulillahi rasuulkii sala allahu alayh waali wasalam kiisii dhawaaqayay asalaata jaamicatan ayuu ku dhawaaqay asalaata yani waxaa lagu nasbiyay iqraa asalaata war salaada u dadaala oo ku dhega salaada laazima naam ama aley salaada yani ku orda u dadaala jaamicatan xaal ay tahay salaada midii wax ururinayso oo wax kulminayso faijtamacnaa ilaa rasuulillahi rasuulkaan usoo kulannay sala allahu alayh waali wasalam faqaala waxa uu yidhi inahu lam yakun nabiyun qablii inahu shaniye lam yakun nabiyun nebi ma aha min qablii aniga hortay ilaa kaana xaqan waxaa dhab ama waajib ahaa caleyhi isaga korkiisa ku ahaa an yadulla ummatahu ummadiisa inuu tuso <clears throat> calaa khayri maa shayka ugu khayrka badan khayr shay khayrkiisa eh, yaclamuhu oo u ogyahay lahum iyaga oo u ogyahay inahu shaniya lam yakun nabiyu nebi ma ahin qabli aniga hortay ilaa kaana xaqan calayhi waxaa waajib korkiisa ku ahaa an yadulla inuu tuso ummatahu ummadiisa calaa khayri maa kii khayrkiisa yaclamuhu oo ogyahay lahum iyaga oo u ogyahay inuu tuso wayundirahum oo u digo shara maa kii shartiisa yaclamuhu oo ogyahay lahum iyaga oo u ogyahay yacnii nebi kastaa saasaa waajib ku ahayd inuu ummadiisa khayrka uu u og yahayna u sheego sharta oo uu og yahayna inuu uga digo inuu uga digo wa ina ummatakum ummadiinana marka waxaa laga qaadana ambiyada ilaahay inaynan ka tegin khayr xadiidkan marka dadka bidcooyinka yani bidco wanaagsanaa jirta iyo dhahayu radinaya maxaa yeele bidca wanaagsan hadday jirto yani waxay tahay ajar baa laga helaa nimankan bidcada waa bidca xasana markay leeyihiin waxaan ajar bay ka raadinayaan haddii haddii ajar shaygii ajar laga helay sow khayr ma aha nebiga calayhi salaatu wasalaam waa kan ilaahay nebigu wuxuu leeyahy nebi kastaa waajib waxaa ku hayd ummadiisa inuu khayr tuso khayrka uu og yahay inuu tuso marka nebiga calayhi salaatu wasalaam khayr noogama tegin ilaa waa noo sheegay wixii laga waayo dhaqankii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo hadalladii rasuulka khayr ma ahan marka bidca xasanana lama dhihi karan sidoo kalena shartu iyadana waa taasa marka nacam oo waa ka digay wa ina ummatakum ummadiinaan haadihi tanna jucila caafiyatuhaa caafiyadeeda waa la yeelay fii awalihaa dadkee awalkeeda hore dhexdiisaa la yeelay dadkeedii hore ayaa la dhexgeliyay caafiyadeeda yacnii ummaddan awalkeeda ayaa waxaa caafiyadii ummaddan awalkeedii baa la geliyey oo dadkii yacni saxaabadii iyo taabiciintii inay khayr badnaayeeno ayagu yacni fitanka ilaahay ka caafiyey ayuu nabigu sheegay sala allahu calayh ali wasalam marka in iyaga lagu daydo weeyaan khayrunaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum <clears throat> wasayusiibu aakhirahaa kuwa wasayusiibu waxaa asiibi doona aakhirahaa ummaddan aakhirkeeda balaa-un balo wa umuurun iyo arrimo tunkiruunaha aada inkiraysaan watajii-u fitanun fitan ayaa imaanayso yuraqiqu bacduhaa qaarkeed oo jilcinaya bacdan qaarka kale fidnooyin baa imaanayaan qaarkood qaarka kale ay jilcinayaan sida ay ku jilcinayaan waxa ay tahay yuraqiqu bacduhaa bacdan waa loo dabdiyey yudaqiquna waa loo dabdiyey yudaqiqu way yare waa yaryaraynayaan fidno kastaa tan ka dambaysa marka loo fiiriyo wax yaray noqonaysaa fidno kastaa midda ka dambaysa marka la fiiriyo tii hore waxay noqonaysaa mid jilicsan iska fudud yani sanadkan baa fidno matalan jirta waa la yaaban yahay sanada dambe midda imaanaysa waxaa la dhahayaa wartiibaa marooneyd yaa laleeyahay soo ma garan saasay marka fitan isjiljilcinayo yuraqiqu bacduhaa qaarkood oo jilcinayo bacdan qaarka kale wataji-u lfitnatu fitnadii baa imaanayso fayaquulu lmu'minu mu'minkii wuxuu dhahayaa haadihi tani muhlikatii ti halaagaysa weeyaan uma tankashifu waa faydmaysaa wataji-u lfitnatu fitnadii baa imaanayso fayaquulu lmu'minu mu'minkii wuxuu dhahayaa haadihi haadihi tan tan ayuu dhahayaa tan tanaa tanaa buu leeyahay faman axaba qofkii jeclaysta marka fitanka marka waa wax diintiisa qofka lasoo gudboonaanayo nacam ama adduun lagu fidnayo ha noqoto ama ha noqoto yani diintiisii fahamkeedii oo laga fidnayo naam xataa yara almacruufa munkaran ilaa macruufki oo munkar u arko munkarkiina macruuf u arko ayb faman axaba qofkii jeclaysto an yusaxsaxa in laga fogeeyo can innaari naarta laga fogeeyo wayudkhala aljanna jannana la geliyo falta'tihi ha u timaado maniyatuhu geeridiisa walxaal huwa isagoo yu'minu billaahi alla rumaynayo walyowmi alaakhiri isagoo aakhira rumaynayo walyati ha yimaado ila annaasi dadka xaggooda ha ula yimaado alladii midka yuxibu ou jecel yahay an yu'taa ileyhi in loola yimaado isaga kan isaga ou jecel yahay in loola yimaadona dadka ha ula taga isaga alimaam nawowi raximahullah wuxuu leeyahay qaacida muhiim abaa ah meeshan ku jirto oo waxa ay tahay fa yanbaqi alictinaau bihaa oy habboon tahay in aada loo daryeelo waxa ay tahay wa ana alinsaana yalzamu anlaa yafcala maca annaasi ilaa maa yuxibu an yafcaluuhu macahu insaanku inay haboon tahay dadka inuunan ku samaynin wax isaga uunan jeclayn in lagu sameeyo waxa adiga jeceshaa in lagugu sameeya dadka ulaimaa waxa adiga nacabta in lagugu sameeyo inaad dadka ku samaysa ma aha oo taasi marka waxay keenaysaa anaaninimo iyo qof walba inuu isaga keligiis oo wax isla rabo taa marka waa naga reebay waqtiga marka fidnada ay jirto adiga inaad nabad gashaa jeceshahay dadka nabadgeli marka dadka waa inaad nabadgelisaa waman baayaca imaaman imaam qofkii la mubaayacoodo fa acdaahu siiya imaamkaas safqata yadihi gacantiisa gorgoradeeda yani gacantiisa beeceeda siiyo yani gacantiisi siiyo yani marka wax la gadanayo labada gacmood baa laisgeliyaa sida badan marka imaam lala mubaayacoonay saasoo kalea laga dhigay wa thamarata qalbihi qalbigiisa mirihiisa siiyo kii imaamta la mubaayacooda qalbigiisi siiyo gacantiisii geliyo faliyutichu ha adeeco in istidaaca haddii uu awoodo falyutichu ha adeeco in istidaaca intuu awoodo hadduu awoodo ha adeeco fa in jaaa aakharu ku kale haddii uu yimaado yunaasicuhu la doodayo madaxtinimada ku haysto fadribuu dhufta oo garaaca cunuqa alaakhari ka kale luquntiisa garaaca marka waxaa weeyaan haddii nin madaxa uu jiro lala mubaayacooday oo dadkii asagii markaa iyo dad wadooyinkii ammaan ay yihiin oo asagii saldadii gacanta ku haayo jawrba hadduu doono ha sameeyo in allaale inta oo muslim yahay jowr iyo gardarro iyo xataa haba sameeyee mid kale hadduu yimaado madaxtinimadii uu kula tartamo ee uu qori iyo hub usoo qaato la dagaalamo kaas kale labaad la dagaalamo idinka nacam maxaa yeele isagaa gardarrada wada oo dadka u keenaya dhibaato u keenaya nacam fadribuu kudhu eh, garaaca cunuqa alaakarika kale qoortiisa rawaahu muslim yacni kan kale ee xukunka raadinaya hadda waa gaal ma ahan macnaheeda ogow farqiga udhexeeya gaal weyaan iyo yani isagoo gaal ahayn oo muslim laga ictiqaadsan yahay baa lala dagaalami karaayo waxaa loola dagaalama cudwaankiisa iyo dhibkiisa dadka in laga celiyo laga joojiyo nacam oo hadda ninkan fiiri fadribuu cunuqa alaakhar ninkan koox buu soo wadanaya dabcan waa soo jabhadeynaya marka ninka amiirka adoo ah la safan baa lala dagaalama midkan waa muslim maxaa loola dagaalamayaa lama dhahayo sababtoo ah wuxuu u socdaa usha muslimiinta inuu kala jebiyo oo midnimadii muslimiinta uu baabi-iyo marka labadan mafsado kan imaamkan hadda mada ninka madaxda hadda ah jawrkiisa iyo marka la fiiriya waxa ka dhalanaya kan yaa waxaa badan wax kan ka dhalanayo waxa u wato ayb rawahu muslim qowluhu yantadiru ay yusaabiqu tartamaayo biramyi ku tartamayaan ganib binabli gamuun la gamo wannushaabi iyo yani leeb wاljasharu bifatxi ljiimi washiini jiimkoo la kordhigo shiinkoo la kordhigo almucjamati lahaldhibiceeye la dhibiceeye wabiraa iyo ra yaa la akriyay wahiya dawaabu weeyaan xoolaha allatii taas oo tarcaa daaqayso watabiitu makaanaha booskeedana baryayso meesha ay daaqday wa qowluhu yuraqiqu bacduhaa bacdanna ay yusayiru bacdahaa qaarkeed wuxuu ka dhigayaa raqiiqan yani mid jilicsan ay khafiifan buu ka dhigaa mid fudud licidami maa bacdahu waxa ka dambeeya weynaantiisa darteed fathani kan labaad yuraqiqu lwala fitnada labaad yuraqiqu wuxuu jilcinayaa alawala kan hore waqiila waxaa la yihi macnaahu yushawiqu bacduhaa ilaa bacdin yushawiqu wuu u hilowsiinayaa bacduhaa qaarkeed ilaa bacdin qaarka kale bitaxsiinihaa iyo wataswiilihaa yani qurxinteeda iyo yani taswiirkeeda waqiila waxaa la yihi yushbihu bacduhaa bacdan qaarkeed qaarka kale u shabahaana waa layihi wacan abi hunaydata waa'il bni xujrin radia allahu canhu qaal sa'la salamatu bnu abi yaziid aljucfiy rasuula allahi buu su-aalay sala allahu alayh ali wasalam faqaala waxau yihi yaa nabiy allah ara bal ii sheeg in qaamat calaynaa hadday nagu qumto oo ayna yacni korkeenna ay ku istaagaan umaraau madax yasaluuna xaqahum yasaluunaa annagana su-aalanayaan xaqahum xaqooda madax hadday yacni timaado oo ay madax noo noqdaan annaga in qaamat calaynaa umaraa umara haddii ay noo kacaan oo ay madax noo noqdaan yas-aluunaa ayna su-aalanayaan xaqahum iyaga xaqooda daacadii bay rabaan wayamnacuunaa waa ay noo diidayaan xaqanaa xaqeennana markaa ay noo diidayaan kaan annaga iyaga ku lahayn famaa ta'murunaa maxaadna faraysaa asxaabtu khayr oo dhan nebiga waa su-aaleen faacrada canhu waa ka jeestay nabiga sala allahu alayh ali wasalam uma sa'alahu waa su-aalay faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam ismacuu maqla waadiicuu adeeca fainamaa calayhim iyaga dushooda waxaa ah maa xumiluu waxay xambaarteen mas-uuliyadda ay dusha u riteen baa korkooda ah wa calaykum idinkana dushiina waxaa ah maa xumiltum wixii la idinku xambaaray nin kastaa mas-uuliyad buu leeyahy aduu mas-uuliyaddaada kasoo bax tiisa hadduu kasoo bixi waayay rawaahu muslim wacan cabdillahi bni mascuudin radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam inahaa satakunu bacdii atharatun inahaa qise-e damiirku markuu mudakar yahayna damiiru shani weeyaan marka uu muanath uu yahayna inahaa saasoo kale ay tahana qise un baa laysaga celiya inahaa qise-e satakunu waxaa ahaan doona bacdii aniga gadaashay atharatun ayaa ahaan doonta sadbursi iyo wa umuurun arrimo tunkiruunaha aada inkiraysaan qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow kayfa ta'muru sadeed amraysaa man adraka qofkii soo gaaro mina annaga nagamida daalika kaagaas qaala waxa uu yihi tu-adduuna waad gudanaysaan alxaqa aladii calaykum xaqa dushiina ah baad gudanaysaan watas'aluuna allaha allaad su-aalanaysaan aladii lakum xaqa aada leedihiin idinka muttafaqun calayhi xadiidkii hore u la macnaya wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam man ataacanii qofkii aniga i adeeco faqad adaaca allaha alla u adeecay waman casaanii qofkii aniga i caasiyo faqad casa allaha alla ayuu caasiyey waman yudic ilamiira amiirka qofkii adeeco faqad adaacanii aniga ayuu i adeecay waman yacsi lamiira amiirka qofkii caasiyana faqad casaanii aniga ayuu i caasiyey muttafaqun marka ninka amiirka ood madaxda ka dhigatay ama madaxda lagaaga dhigay haddaad adeecdo macruuf ku adeecdo nabigaad adeecday sala allahu alay sala allahu alayh ali wasalam warkiisii baad yeeshay marka islaamka midnimada soo u ilaalinaya balferi iyo sidaan uga qaawannahay inaga nacam ayb waaad xataa yani dadka diinta lahoo yani diinta wax ka fahamsan oo axaadiistan iyo dhegeystay oo maqlay baa lagu kari la-yahay taasoo kale nacam oo hadba yacni boqolaal un khilaaf iyo boqolaal kale jabjab iyo ku dhex jiro وعن ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal man kariha min amiirihi amiirkiisa qofkii ku naco shay wax falyasbir ha sabro fa shaniya man kharaja min asuldaani suldaanka qofkii ku baxo shibran taako wax le-eg qofkii ku baxo maata waa dhintay miitatan jaahiliyatan hab jaahili ah muttafaqun calayhi wacan abi bakrata radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama yaquul nabigaan maqlayoo leh man ahaana sulaana suldaanka qofkii ihaanaysto yani see ku ihaanaysanayaa naga tag buu dhahayaa nacam suldaankii muslimiinta haddii shacabku ay ka heybaystaan dabcan waxaa weeyaan cadowguna waa ka heybaysanaya nacam waa ka baqaya cadowgiina haddii laakiin suldaankiio inta looga baxay inta looga baxay halkan looga baxay halkan laga laga un laga reebanayo cadowgiina waa ku dhiiranayaa marka nacam markaasu waddankii iska qabsanaya cadowgiina suldan waxaan ka hadlaynaa awood gacanta ugu jirto oo yani isagoo isticmaar aunan keensanin meelaha nacan amaa kuwa ayago isticmaarka gacantooda ku wato kalaamkeenu kuwaas kuma jira man ahaana suldaana suldaanka qofkii ihaanaysta ahaanahu llaahu allah ihaanaysto isaga rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasan xadiidkan marka sanadkiisa dacfi baa ku jira wa fi lbaabi axaadiidu kahiiratun baabka axaadiid fara badan baa ku jirta fi saxiixi kusugan waqad sabaqa bacduhaa qaarkeedna waa soo hormaray fii abwaabin abwaab ayuu kusoo hormaray baabu nahyi can su-aali alimaarati waاkhtiyaari tarki lwilaayaati idaa lam yatacayan calayhi aw tadcu xaajat ilayhi baabunahyi iska reebidda layska reebay caddaynteediiba u baab yahay can su-aali limaarati madaxtinimada weydiisashadeeda qofka inuu madaxtinimo weydiisto madaxa layga dhibey yiraahdo cidda yani reebidda la reebay arrintaa ayuubaab ayuu baabku u baab yahay wakhtiyaari tarki lwilaayaati wilaayaadka iyo madaxtinimada ka tegisteeda oo la doorto oo xilba la qabaninba banaan oo xilalka yani ka tegisteeda in la doorto idaa lam goormo waayo laakiin goormay fiican tahay inaada talaba qabaninba idaa lam yatacayan caleyhi haddaynan waajib ku noqonin isaga shaqadii waa lagu soo bandhigay waajib adiga kaligaa baana shaqadaas taqaano qaba karto maya haddaad tiraa oo ka tagto maya markaas maxaa yeele waajibay kugu noqotay markaas xaaladaasna aw amase tadcu aynan u yeerin xaajatun xaaje ilayhi kaa aynan u yeerin qaala allahu tacaala alla waxau yihi tilka taadaas addaaru alaakhiratu daarta dambe weyaan nacam ama tilka taadaas addaaru ah alaakhiratu dambe najcaluhaa waanu yeelaynaa liladiina kuwii baan u yeelaynaa aakhiradii kuwii baan u yeelaynaa laa yuriiduuna aan dooneynin culuwan sare sare sareysiin ama culuwan kor noqosho fil ardi dhulka dhexdiisa ay ku kor noqdaan walaa fasaadan aan doonaynin fasaad walcaaqibatuna lilmuttaqiina ayay usugnaatay kuwa alla ka cabsadaa iskale ciribtasan marka dadka ninku markuu imaaro uu doonayo ama madaxtinimo uu rabo de waxau rabaa inuu dadka ka kormaruu rabaa nacam kuwaasoo kalena aakhiro male marka aakhiro daarteeda waxaa iskale oo yani jannada ilaahay ou dhaxal dadka mutawaadiciinta oo dadkooda isaga dhex jira oon waxaas kala jeclay wacan abi saciidin cabdiraxmaan bni samura radia allahu canhu qaal qaala lii rasuul llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu igu yidhi buu yidhi yaa cabdiraxmaan bna yaa cabdaraxmaan ibna samura cabdiraxmaan ibnu samurow laa tas'al ilimaara madaxtinimaha su-aalanin fa inaka adiga in ucdiitahaa haddii lagu siiyo can gayri mas'alatin su-aal la-aan ucinta calayha waa lagugu kaalmeeyaa adoon weydiisanin haddii madaxtinimada lagu siiyo ucinta waa lagu kaalmeynaya caleyha madaxtinimada waa lagugu kaalmeeya ilaahay garabkaaga uu gelayaha markaas wa in ucdiitaha haddii madaxtinimadii lagu siiyo can mas'alatin su-aal xaggeed haddii lagaa siiyo wukilta ilayhaa adaa lagu tala saartaa oo adigii ayaa lagaaga baxaa adigii iyo iyadii baa la isku kiindaayaa oo ilaahay garabkaa waa ka baxaya marka marka aakhiradaadii baa ku hallaabaysa mar haddii ilaahay garabkaaga uu ka baxo <clears throat> waidaa xalafta haddaad dhaarata calaa yamiinin dhaar korkeed fara-ayta aada aragta hayrahaa keyrkeed khayran minha inay tuka kheyr badan tahay faati la imaaw aladii midka huwa khayrun khayrka badan tan khayrka badan la imaaw wakafir can yamiinika dhaartaadiina ka kafaaro gudo xadiidka qeybta dambe dhaarta iyo axkaamteeda uu ku saabsan yahay muttafaqun calayhi laakiin maxalushaahidka waxaa weeyaan nebigu cabdiraxmaan ibnu samura wuxuu kula taliyey inuuna madaxtinimo raadinin ounana su-aalanin madaxtinimada marka laga hadlaayana madaxtinimada weyn xataa waxaa soo gelaya gobol iyo degmo iyo yani xataa yani wilaaye iyo madaxtinimo noocay doontaba ha ahaato masaajid meeshii ay doonta ha noqoto naam qofka inuunan dhihin aniga waxa la ii dhiibo ounan su-aalanin weeyaan haddii isaga loo keeno oo mas-uuliyadda korka laga saaro ilaahay baa u kaalmeynayo markaas laakiin hadduu raadraadsado ilaahay kaalmadiisiibuu ka baxayaa marka xadiidkan wuxuu aada radis ugu yahay yacni dadka lacagaha faraha badan ku bixiyo inay madax noqdaan iyo dadka yacni aada u jecel inay ka hadlaan ayaga un yani ay yiraahdaan mar kasto in yacni madaxtinimo uun yani ay sheegtaan ama madaxtinimo eh, u sacyiyo oo aada iyo amaha dagaal ha ugu sacyiyaan ama af ugu sa amaha af ha ugu or ordaan amase yacni eh, si kaleba si allaale siday doontaba ha ugu ordaan madaxtinimada marka nebigu ma sii jirin dadka madaxtinimada weydiisto ma sii jirin rasuulka caleyh isalaatu wassalaam fa inaka adiga nacam wacan abi darin radia allahu canhu qaal qaala lii rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulku wuxuu igu yidhi abaa dar abuu darow inii anugu araaka daciifan inii aniga araaka waan ku arkaa daciifan baan ku arkaa inaad tahay ku daciif ah. yani waan ku arkaa inaad daciif tahay oo yani arrinkan yani saasaan kuu arkaa buu le wa inii aniguna uxibu laka waxaan kuu jecelahay maa uxibu linafsii nafteyda waxa aan la jecelahay laa ta'maranna madaxa u noqonin cala thnayni laba amiir ha u noqonin walaa tawallayanna ha maamulin maala yatiimin agoon maalkiisna ha maamulin rawaahu muslim abuu ninka diin badan ma leh dad qof hadda joogo oo abuu ka diin badan ma jiro rasuulkana cid ka naseexo badan ma laha sala allahu alayh waali wasalam oo nebigu abudar madaxtinimada ka dhacso ama yacni ka eri qof kale ha qaato isma lahayn bal wuxuu yidhi nebiga soo saas inuunan ahayn la og yahay ayuu haddana wuxuu yidhi wa inii uxibu laka maa uxibu linafsi haddana ugu darin marka wax fiican buu nebigu u tilmaama waxaa dhici karta haddii annaga qofkaan la yihah nin daciifa iska tahay tartiib madaxtinimadan iska daa maxaa i caynaya u dhahay allahu mustacaan allahu mustacaan waxaa dhici karta marka yani dacfigu qofka inuu meelo badan inuu ku fiican yahay laakiin meeshaan in dacfi uga jiro marka intuu diintiisa ay baabi'i lahayd waxaa u khayr badan waxaan iska daayin maogtahay diintu waa raasumaal waxaan kale waa yani madaxtinimada in ajir aad ka hesho oo yan imaamka caadilka dabcan fadli badan baa kusoo arooray laakiin adoo fadli raadinaya raasumaalka hadaad dhumaysa ka waran marka marka qofku markau ganacsanaayo raasumaalkiisuu aada u ilaaliyaa laakiin haddii raasumaalkii ou dhumaayo faa-iide maxaa marka faaiide iide maa imaan karta yaa abaa dar inii araaka daciifan inii anigu araaka waan ku arkaa adiga daciifan inaad tahay baan ku arkaa ku taag daran wa inii uxibu marka daciiftinimada waa jiha waa dhinac oo dhinacyada un kamida maahane inuu ai abudar yani nebigu kama wado daciifu diin aad tahay ma aha bal diinka abudar dadka islaamka ka hormaray buu ahaa waana la ogyahay mawaaqiftiisa iyo zuhdigiisa iyo marka xagga diinka ma ahan arrimaha qaa arrimahan maamulka waxyaaba ku tacalluqo inay tahay baa dhici karta wainii uxibu laka waxaan kula jecelahay aniga adiga maa uxibu linafsii waxaan nafsadeyda la jecelahay laa ta'amaranna madaxa u noqonin calafnaynin laba korkood walaa tawalayana tawalino ha maamulin maala yatiimin aboon maalkiisa rawaahu muslim wa canhu qaal waxa uu yihi qultu waxaan ihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow alaa tastacmilunii miyaadan caamil iga dhigeynin miyaadan meel ii dhiibin caamil waxaa la yihahdaa ninka degmo ama meel yani gobol iyo meel loo dhiibo fadaraba biyadihi gacantiisa u dhuftay calaa mankibii garabkeygu ku dhuftay uma qaala waxau yihi ya abaadar abuudarow inaka daciifun nin daciifa ah baa taha adiga wa inahaa iyaduna amaanatun amaano weeyaan wa inahaa imaaraduna amaanatun amaano wa yaaba u dareensan hadda saas macan imaaradu inay ammaano tahay yaa u dareensan nin walba yani lacag geli lacag aa ka heshid waay nooc ganacsi ay iska noqotay ammaanadii waa ka baxday wa inahaa iyaduna amaanatun amaano weeyaan ayb wa inahaa imaaradu yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha khizyun hoog weeyaan iyo wanadaamatun shallaay <clears throat> hoog iyo shallaay yay noqonaysaa ilaa man ruux mooyaane akhadahaa qabtay bixaqihaa xaqeeda ku qabtay waaddaa <clears throat> gutay alladii kii caleyhi isaga korkiisa ahaana gutay fiihaa oo imaarada dhexdeeda ah waxaa imaarada dhexdeeda ah ee waajibe lagu leeyahayna gutay kasoo baxay rawaahu muslim ayb marka hadda dadku maal iyayba fiirinayaan iyo yani iyo iyo waxyaabahaasay fiirinayaan iyo dhiigga yani dadka ay dadka madaxda laynayaan ama maalka iyo waxaasaa la fiiriyaa laakiin waxaaba ka daranba mas-uuliyadda ninka amiirka ugu weyn oo haayaba waxay tahay dadkan diintooda inuu uxifdiyo haddii dadkan adduunyadooda iska khasaarta laakiin diintooda oo uxifdiyo waxayba ahaan lahayd moogtahay laakiin ninkii amiir bau noqonayaa ummaddii diinteedii hal kama oga nacam bal waxaa laga yaaba inuu cariidi sii geliyo nacam dhib aada u daran marka su-aal taasaa ah ugu filanba ummadda qofkan madaxtinimada ku ordayo rawaahu muslim wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalama qaal inakum idinku sataxrisuuna cala alimaarati madaxtinimada imaarada ayaa ku dadaaleysaan wasatakuunu waxay ahaan doontaan nadaamatan shallay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ah maalinta qiyaamaha shallay bay noqonaysaa rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyay baabu xathi suldaani waalqaadi wagayrihimaa min wulaati lumuuri cala itikaadi wasiirin saalixin wataxdiirihim min quranaa'i suui waalqabuuli minhum baabu xafi sulaani sulaanka ku boorin lagu booriye caddaynteediiba u baab yahay iwalqaadi iyo qaadigaba iyo waqayrihimaa iyaga qeyrkood min wulaatil umuuri ah wulaatul umuurka dadka madaxda ah ama umuuraha muslimiinta loo dhiibay maxaa lagu boorinaana cala itikhaadi wasiirin wasiir samaysashadiisa wasiirkaas oo saalixin wanaagsan wasiir saalixo suuban inuu samaysto wa taxdiirihim iyo ugadig ka digitaankooda oo min quranaa isuu saaxiibada xunxun lamaanaha xun looga digo walqabuuli minhum iyo aqbalitaan kuwaas wax laga aqbalan ah ila ninka madaxda laba bitaano unbuu leeya dad wanaagsan oo xaq u sheego u naseexeeyo iyo dad baatil iyo waxxun un u sheego hadduu kuwaas maqla marka waa khatar waxaana la amraa inuu dadka wanaagsan ka dhigto walidalika cumar bn khaaab radia allahu canhu dadka isaga u dhow dhow mar walba agtiisa joogay waxay ahaayeen dadkii quraada ahay curfiga selafkana qaariga ninka caalimka ahay qaarigu caalim u ahay walidaalika markii ninkii la dhihi jiray cuyaynat bnu xisnin ilfazari markii uu u yimid ee uu yiri ninkii adeerka oo u ahaa wiilkii oo adeerka u ahay alxur bnu qays la dhihi jiray ayuu yihi ninkan amiirka weji baa ku leedahay xur bnu qaysna qaari buu ahaa dadka cumar uu la tashto ahaa wa kaana alquraau asxaaba mashuurati cumar ay ahaayeen kuhuulan kaanuu shubaanan ama niman afartan jir ah ha ahaadaan ama dhalinyar labaatan jir ha ahaadaan mar hadday yani saas yihiin markaasaa markii dambe ninkan iga idin qaada wa uga idin qaaday nin reebaadiye ahaa marka cuyaynatu bn xusni alfazaari markaasuu wuxuu yihi hii hiya bna alkhaaab wallahi maa tucdiina aljazla wax weyn nama siisid oo dhah wax weyn nama siisid buu yihi oo waxaad sadka iyo wax siinta oo nagu yaraysaa markaasuu yihi cumar wuxuu damcay inuu ku dhaco ninkii u yani edbiyo markaasa xur bnu qays baa waxa uu yihi ya amiir almu'miniin in allaha tacaala qaala linabiyihi khudi lcafwa waamur bilcurfi waacrid can iljaahiliin wahada min aljaahiliin yi marka ninkan jaahiliintiibuu kamida ah iskaga jeeso yi marka cumar markii aayaddaas uu akriyay maa jaawazahaa cumaru xiina talaa hadihi alaaya xur bnu qays aayaddaas markuu akriyay cumar maba gacan dhaafinba bis waa iska joogsaday halkaas ku istaagay magaran marka cumar aad iyo aad ibnu cabaas oo dhaweey jiray waa la tasha jiray cabdullahi ibnu cabaas waxaa yacni eh, la wariyey ibn inuu cumar maalin maalmaha kamida uu yihi cumar ibnu cabaas ku yidhi ninba eh, nin bau waraystay caamilkiisa ahaa meel uga shaqey jiro mas-uul uga ah markaasuu yihi kayfa tarakta annaas war dadkii see uga soo tagtay xaalkooda see ahaa markaasuu wuxuu yihi ya amiir almu'miniin dadkii qur-aankii waa akriyeen waxbay barteen marka yani khayran uga soo tegay buu yihi qur-aankii bay akrinayaan dadki qof kastaa qur-aanka akriyay markaasu wuxuu yihi ibnu cabaas aniga saas ma arku yii naam cabdullahi ibnu cabaas waxau yihi ya amiir almuminiin aniga sidaan ma arku yii naam cumar aada buu uga carooday arrintaa iyadaa marka marka ibnu cabaas waa iska tegay markuu arkay cumar inuu waxoogaa xanaaqi markii dambe u yeedhay hadalkaagii maxaa ka waday buu yii markaasu wuxuu yihi waxaan ka waday annaga wuxuu yihi xilliga rasuulka caleyhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii qur-aanka iyo fahamkiisa waa isla socdeen khilaafku marka waa yaraayo yii sidaa darteed laakiin hadda wuxuu yihi anigu ma ma jecli buu yihi dadka inay saan ugu degdegaan yihi qur-aankii nacam oo waxaa dhacaysa yidhi inay qur-aankii lafdigiisii bartaan oo aynan fahmin qur-aankii hadday fahmi waayaanna waa iskhilaafaayaan hadday iskhilaafaanna waa isdilayaan buu yii markaasu cumar waxa uu yihi iigu celi buu yii mar labaad buu igu celiyey aaduu marka wax ugu fah ugu sii qaatay marka cumar radi allahu canhu aad baa waxaa ku badnaa yani dadkaas uu la tashanayo iyo yani wax kasoo bixi karo markii uu joogay makana xajkii iyadoo lagu jiro ayaa laba nin bau maqlay cumar oo dhahayo wallahi hadduu cumar dhinto aniga hebelan bayacsiina markaasuu cumar aada u carooday wuxuu damcay inuu meesha uga dhawaajiyo arrintii markaasuu ibnu cabaas ayaa wuxuu ku yiri halkaan ha uga dhawaajinin wax kastaa joogu yiri meeshaan oo yani reebaadiyihii iyo dadkii yani ummaddii dhan baa xajka joogta joogtay marka munaasab uma aha ee waxaad tagtaa buu yidhi daarulmuhaajiriina lmuhaajiriina waalansaar markaad tagta madiina meeshaas uga hadal buu yidhi arrintan marka taladaas wanaagsanay marka bixi jireen yacni aada qisaska saxaabada ma ka sugnaaday lama tiri karo oo fahamkooda iyo yani iyo diinkooda iyo kutusaayo iyo say umuuraha ma-aalkooda iyo ufiiri jireen iyo waxyaabahaas dhan marka talada talada fiican saxaabada iyo dadka cilmiga leh aada looga helaa nacam ayb marka eh, eh, naam ibnu cumar saas oo kale isaga laftirkiisa waxaa u dhacday mar mararka kamida bukhaari oo werinaa akhbaarta khaybar iyo marku ka hadlaayo wuxuu keenay xilli xilliyadii eh, dagaaladii sifiin ay istaageen oo caamul jamaaca sanadkii loo bixiyo muslimiintu ay midoobeen ayaa mucaawiya khudba dheer akriyay markaasu wuxuu yihi arrinkan madaxtinimada ah yaa ninka annaga naga leh madax bal kor ha usoo qaadiy aan aragnay markaasaa ibnu cumar radia allahu canhu waxaa l waxaan damcay buu yihi inaan istaago oon dhaho markaas weliba riwaayadka waxay leeyihin maa u jawaabtid baa layihi waxaan damcay yihi inaan istaago oon iraahdo arrinkan waxaa kaaga xaqnimo badan ninkii adiga iyo aabbaha islaamnimada kula dagaalamay ile waa ka dambeeyeen islaamka waa uga dambeeyey ibnu cumara uga horreeyey ma ogtahay mucaawiya abu sufyaan radia allahu canhum ajmaciin markaasna waxaan ka fakeray buu yihi inaan kelmad dhaho oo kelmaddaas sababteeda muslimiintaan hadda isku timid ay haddana ku kala boodaan aan markaasaan fakeray waa iska dhaafay shib baanka ir iska dhaafay yacni kelmad kastoo marka xaq ah ama yacni qofka uu gar u leeyahay yani haddounan ka fakerin marka hore inuu iska sheega ma aha waxaasoo dhan marka maamul wuxuu u baahan yahay marka dad waxaas oo dhan ahal u in loo hela nacam qaala allahu tacaala alla waxau yihi alakhilaau saaxiibada yowmaidin maalintaas bacduhum qaarkood libacdin qaarka kale caduwun weeyaan cadow bay u yihiin ila lmuttaqiin mooyaane kuwa alla ka cabsana an abi saciidin an abi saciidin waabi hurayrata radi allahu canhuma ana rasuula اllahi sala allahu alayh ali wasalama qaal maa bacaa allahu ilaahay ma soo dirin min nabiyin nebi wala stakhlafa ma khaliif yeelin min khaliifatin khaliifa ilaa kaanat lahu biaanataani ilaa kaanat lahu waxaa u ahayd biaanataani laba saaiibo saaiib hoosaadya laba saaxiib hoosaadyaa u sugnaatay biaanatun saaxiib hoosaad ta'muruhu waxay faraysaa bilmacruufi macruufka wa taxuduhu calayhi waa ku boorinaysaa wa biqaanatun kooxna ta'muruhu way faraysaa waxay faraysaa bishari sharta wataxuduhu taxuduhu caleyhi shartay ku boorinaysaa walmacsuumu midka dhowrsanna man casama allahu qofkuu ilaahay dhowro weeyaan rawahu lbukhaariyu xataa haddaad masaajid maamulayso waxaa u baahan tahay yacni dad tala fiican lahoo aqoon lahoo ama yacni wax fahmi kara oo meesha fiican markaas kuu ishaari karo ama ku tusi karo kuwa xunxun hadday saaxiibo kuu noqdaanna meel kale qofka ka ridayan haddii yacni gobol aada maamusho haddaad degmo maamusho wax walba xataa waxaa laga yaabaa wax adiga reerkaaga iyo yacni xataa yani dhibaatooyinka kugu dhacayso haddaad yani saaxiib dad tala leh aada kala tashatana inaad ku liibaanayso haddaad dad tala aan lahayn kala tashatana meel xun inay kaala dhacayso rawahu lbukhaariy wacan caaishata radi allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam idaa araada allahu ilaahay hadduu doono bilamiiri amiirka khayran hadduu la doono khayr jacala lahu alla wuxuu u yeelaa wasiira sidqin run wasiir wasiir yani runlow abuu u yeelaa ayb in nasiya haddii uu ilooba dakarahu waa xusuusinaya wain dakara hadduu xusuustaan acaanahu waa ugu kaalmayna wixii fiicnaa wain araada waidaa araada hadduu doono bihi isaga ula doono alle gayra dalika waxaa taa waxaan ahayn khayr waxaan ahayn yani shar hadduu la doono jacala lahu wuxuu u yeelaa wasiira suucin wasiir xun in nasiir hadduu iloobo lam yudakirhu ma xasuusiye wain dakara wain dakara haddii uu xasuustana lam yucinhu uguma kaalmeeyo waxa fiican meesha xun unbuu la aadaa rawahu abu daawuud biisnaadin jayidin calaa shardi muslim baabunahyi can tawliyati alimaarati walqada'i wagayrihima min alwilaayaati liman sa'alaha aw xarisa calayha facarada biha baabunahyi iska reebid layska reeba cadayntiisiibuu ubaab yahay can tawliyati alimaarati madaxtinimada in loo dhiibo walqadaai iyo qadaha wagayrihimaa iyo keyrkood min alwilaayaati oo wilaayaada ah, liman loo dhiibo saalahaa su-aashay ow xarasa caleyha ama u dadaalay facarada bihaa yani markaa sarbeebay ama yani sarbeeb xataa marba hadduu ninkii yani uu raaraadiyey madaxtinimada uu goobaayo la arko inaan loo dhiibin laga dhaafo maxaa yeele dan unbaa wax u goobaa waxbaa ku jira can abi muusa alashcariyi radia allahu canhu qaal dakaltu cala nabiyi sala allahu alayh ali wasalam nabigaan u galay ana aniga iyo rajulaani laba nin oo min bani cammi ilma adeeraday ah faqaala axaduhumaa midkood wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow amirnaa noo dhiig calaa bacdi amiir noogaga dhig calaa bacdi maa kii qaarkiis walaaka allahu ilaahay uu kuu dhiibay wixii alla uu mas-uulkii mas-uulka kaaga dhigay wax ka mid a shaqana siiyo shaqa noo noo dhiib yani wa qaala alaakharu ka kale waxa uu yihi mithla dalika kii kalena sidii oo kale yihi faqaala wuxuu yihi nabiga sal ly salam inaa wallahi anagu wallahi baan ku dhaartay laa nuwalli hada alcamala camalkan uma dhiibno axadan axad saalahu weydiistay ow axadan ama qof xarasa caleyhi u dadaalayba oo raadiyey u dadaalay anaga uma dhiibno yii muttafaqun caleyhi weliba riwaayada waxay ku daraysaa abuu muusa alashcari wuxuu yihi rasuulka ilaahayow wallaahi maa alacaanii maa fii qalbihima maa fii quluubihima ilaahan ku dhaartay rasuulka ilaahi aniga lama ogeyn buu yihi waxa qalbigooda ku jiran iima aynan soo sheegin yani kuma soo tashanina yii annaga waxaan maba haddaa ka maqlayaa buu yihi markaasuu nabiga sala allahu alayh ali wasalam shaqadii labadanna waa u diiday abu muusa ashcari baa u diiday naam qaacido guudna waxay tahay man istacjala shay-an qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi qaacida min qawaacid alqawaacid alfiqhiyay kamid tahay qofku hadduu degdegsado shay waktigiisaon gaarin ou soo degdegsado waxaa lagu ciqaabayaa inuusan helin waa laga hoojiyaa waxaa kamid a ah ninka hadda wax dhaxli lahaa oo kale aabihiis walciyaadu billah hadduu dilo wax dhaxal ma helayo nacam mowdkii wuxuu soo degdegsada dhaxalkii waktigiisii oon gaarin muxuu ka dheefay marka inuu waaye buu ka dheefay nacam wahaakada wabillahi tawfiiq wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam